بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فالمفرد ثمانية زحاafku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood mufrad iyo musdawaj sida aan shalay soo sheegnay zixaafka mufradka ah juska hal meeluu ka galaa sixaafka musdawajka ahna juska laba meel ayuu ka galaa midka mufradka ayuu ku hormaray wuxuu ku yidhi waa siddeed falmufradu ay fazixaafu lmufradu sixaafka mufradka ah hamaaniyatun waa siddeed mid kastana magacuu leeyahay siddeeddu waxay ka imaanee haani ljus ama saakin buu noqdaa ama mutaxarik buu noqdaa soo ma aha waa labadaas qaybood hadduu saakin yahay in la xadfo waa mid hadduu mutaxarik yahay isagoo mutaxarika in la xadfo waa mid kale iyo in la iskaaniyo isagoo mutaxarik ah taaniga saddexdaas qaybood kaaga imaane xadfuhu saakinan waxadfuhu mutaxarikan wa iskaanuhu saddexaa kaaga timid mid kastana magacuu leeyahay raabica xarafka afraad ee juska ah sixaaf waa geli karaa walaa yakuunu ilaa saakinan inuu reeban yahay maana wax kala kama suuro galaan asna hal kalaa kaaga imaana meeqa afar khaamiska xarafka shanaad ee juskana sixaafkuu geli karaa inuu mutaxarik yahana way dhici kartaa inuu saakin yahana way dhici kartaa hadduu saakin yahay in la xadfo hadduu mutaxarik yahay in la xadfo maca xarakatihi iyo in la iskaaniyo meeqa kaaga timid saddex afartii hore ku darso saabicana waa geli karaa walaa yakuunu ilaa saakinan asna halaa kaaga imaana meeqa sideed sideeddu haddaba waxay ka imaaneen faani اljuز'i oo saddexay kaaga imaaneen iyo khaamisu اljuز'i oo saddexay kaaga imaaneen lix soo ma aha raabica waa hal saabicana waa hal falmufradu ثamaaniya alkhabnu khabnigu xadfu haani اljuز'i juska xarafkiisa labaad waa jaritaankiisa saakinan xaal uu yahay la jaro xarafka labaad ee juska oo sixaafka uu gelaa haddii saakin uu yahay ee la jaro khabni baa la yidhahdaa jaritaankaas juska sixaafkaas uu galayna makhbuunun ayaa la yidhaahdaa makhbuun sida faacilun alifteeda waa saakin waa la jaaray oo faacilun baa laga dhigay waxaa leeyahay makhbuun khabni baa galay mustafcilun siinteeda oo la jaray oo ay noqotay mutafcilun khabni baa galay waa juz'un makhbuun alkhabnu xadfu haani ljus juska xarafkiisa labaad waa jaritaankiisa saakinan xaal uu yahay haanigaasi waalidmaaru idmaarkuna iskaanuhu iskaanu haani اljusi juska xarafkiisa labaad waa in la reebo mutaxarikan xaal uu yahay haani ljus oo sixaafka uu gelaa hadduu mutaxarik yahay ee la reebo waxaa la yidhaahdaa idmaar juska sixaafkaas uu galayna waxaa la yidhaahdaa mudmar sida mutafaacilun ta'deeda xarafka labaad waa mutaxarik waa la reebay oo waxaa la yidhi mutfaacilun bisukuuni taa juskaas waxaa la yidhaahdaa mudmar waalwaqsu waqsiguna xadfuhu xadfu haani اljusi juska xarafkiisa labaad waa in la jaro mutaxarikan isagoo xarakaysan waqsigu waa xarafka labaad ee juska ee mutaxariga ah in la jaro isagoo xarakaysan waxaana la yidhaahdaa juskaas zixaafkaas uu galay mawquusun mutafaacilun ta'deeda in la jaro oo la yidhaahdo mafaacilun ta'da mutaxarik soo maaha haani ljuzi soo ma aha in la jaro iyadoo xarakaysan oo ay kuu soo harto mafaacilun juskaas waxaa la yidhaahdaa eh, zixaafkaasi uu galay mawquus halkaas waxaan uga soo baxnay isbeddelka ku dhaca haani اljus'i sawaaءun kaana mutaxarikan aw saakinan waxaana nooga soo baxay saddex magac makhbuun iyo mudmar iyo mawquus magacyadaas iyo isdilaaxaas dihnigaaga waa inay ku jirto hadda haddii aan la xifdin oon la qaban hadhowdii isdilaaxa iyo waxa loola jeedo mushkilay kugu noqonayaan wuxuu ku dhihi doonaa caruudadani waa mawquusa ah, ama waa makhbuuna ah, ama darbigaani waa makhbuun ama waa mawquus ama waa mudmar magacyada noocaasuu isticmaali doonaa maxaa loola jeedaa mawquus mudmar maxaa laga wadaa makhbuun maxaa laga wadaa hadhow hadhihi waطayu ayiguna xadfu raabicihi raabici اljuز'i juska xarafkiisa afaraad waa in la jaro saakinan xaal uu yahay xarafkii afraad baan usoo gudubnay walaa yakuunu ilaa saakinan haddii la jaro xarafkaas afaraad ee saakinka ah jaritaankaas waxaa la yidhaahdaa aطayu juska zixaafkaas uu galana waxaa la yidhaahdaa maطwiyun sida mustafcilun fa'deeda xarafka afraad waa saakin waa la jaray waxaa la yidhi mustacilun waxaa la yidhaahdaa madwiyun waxaa la mid ah mafcuulaatu waawdeeda in la jaro oo ay kuu soo harto mafcuulaatu waa madwiyun waalqabdu qabdiguna xadfu khaamisihi khaamisu ljusi juska xarafkiisa shanaad waa in la xadfo oo la jaro saakinan xaaluu yahay xarafkii shanaad baan usoo gudubnay xarafka shanaad ee juska hadduu saakin yahay ee la jaro waxaa la yidhaahdaa qabdi juska sixaafkaas uu galana maqbuudun ayaa la yidhaahdaa sida facuulun nuunteeda oo la jaro oo la yidhaahdo facuulu ama mafaaciilun ya-deeda oo la jaro oo la yidhaahdo mafaacilun waalcasbu casbiguna iskaanuhu iskaanu lkhaamisi waa khaamiska reebitaankiisa mutaxarikan xarafka shanaad hadduu mutaxarik yahay ee la reebo waxaa la yidhahdaa casbi juska uu galayna waxaa la yidhahdaa macsuubun ayaa la yidhaahdaa sida mufaacalatun laamteeda mufaacalatun laamtaasi waa mutaxarik ah. waana thaani sabab haddii la reebo ee la yidhaahdo mufaacaltun waxaa la yidhaahdaa macsuub waalcasbu iskaanuhu hadduu ku yidhi xarafka shanaad waa reebitaankiisa inuu mutaxarik ahaa soo meesha kama muuqato mutaxarikana marka saasuu isaga daayay waalcaqlu xadfuhu waa jaritaankiisa midkaa shanaad la jaro waalcaqlu xadfuhu xadfu khaamisi اljuز'i juska midkiisa shanaad waa in la jaro mutaxarikan xaal uu yahay laamtii hadda aan soo marnay ayadoo mutaxarika ah haddii la jaro waxaa la yidhaahdaa caqli juskaasna waxaa la yidhaahdaa macquul mufaacalatun soo ma ahayn laamtii ayadoo mutaxarika ayaa la jaray waxaa la yidhaahday mufaacatun waa macquul intaasna waxaan uga soo baxnay khaamiska saddexdiisii nooc walkafu xadfuhu waalkafu xadfu saabicihi saabici اljuز'i juska xarafkiisa toddobaad waa jaritaankiisa saakinan xaal uu yahay la jaro xarafka toddobaad ee juska walaa yakuunu ilaa saakinan haddii la xadfo ama la jaro caqli waxaa la yidhaahdaa kaf juskana waxaa la yidhaahdaa makfuuf tusaale ahaan mafaaciilun nuunta u dambayda in la jaro oo la yidhaahdo mafaaciilu waa makfuuf faacilaatun nuunta u dambayda in la jaro oo la yidhaahdo faacilaatu mustafcilun dulwatidi lmafruuq nuuntiisa in la jaro oo la yidhaahdo mustafcilu waxaa la yidhaahdaa makfuuf siddeeddii nooc halkaasi kugu dhammaadeen wاlmusdawaju musdawajka arbacatun wa afar aلطayu maca alkhabni khablun waxaan gelaynaa sixaafka musdawajka ah waana zixaaf juska laba meel ka gala midka ugu horeeya waa afare waxaa la yidhaahdaa alkhablu khabliguna waa juskii oo ay ku kulantay khabni iyo dayi ay ku kulantay khabnigu muxuu ahaa taanigiisa oo saakinka ah in la jaro dayiguna muxuu ahaa raabica saakinka ah in la jaro juska labadaa zixaaf haddii ay ku kulmaana waxaa la yidhaahdaa maqbuul tusaale ahaan mustafcilun siinteeda in la jaro fa'deedana in la jaro oo ay kuu soo harto mutacilun siintiina waa la jaray wa haada huwa alkhabnu fa'diina waa la jaray wa haada huwa aلطayu waxaa kuu soo haray mutacilun labadoodaas juska ay ku kulmeen waxaa la yidhaahdaa makhbuulun waxaa la mid ah mafcuulaat waa la mid fa'deedana in la jaro wahaada huwa alkhabnu waawdeeda in la jaro wahaada huwa atayu oo ay kuu soo harto maculaatu wa huwa ay tayu tayigii maca alidmaari xaal uu idmaar miciisa ahaaday khasluun khasli baa la yidhaahdaa alطayu maca alidmaar waxaa la yidhaahdaa khaslun juska uu galayna waxaa la yidhahdaa makhzuul dayiga waa soo sheegnay xadfu raabici اljuزءi saakinan soo ma ahayn idmaarkana muxuu ahaa iskaanu haani اljuزءi mutaxarikan labadaasi xaaf juska ay ku kulmaan waxaa la yidhaahdaa makhzuul tusaale ahaan mutafaacilun ta'deeda in la reebo wa hada huwa alidmaar alifteedana la jaro wa haadaa huwa atayu oo uu ku soo haro mutfacilun ta'diina waan reebnay aliftiina waa jarnay mutfacilun waa kii labaad waalkafu maca alkhabni kafi oo khabni lagu daray shaklun shakli baa la yidhaahdaa alkafu xadfu saabici اljuz'i sooma ahayn saakinan khabnigana waxaan soo sheegnay inuu yahay xadfu haani aljuz'i saakinan labadooda haddii ay kulmaan waxaa la yidhahdaa shaklun juskaasna waxaa la yidhahdaa mashquul tusaale ahaan faacilaatun alifteedana in la jaro wahaada huwa alkhabnu nuunta u dambayda oo saabicada in la jaro wahaada huwa alkafu labadoodii marka ay ku kulmaan oo ay kuu soo harto faacilaatu wa huwa ay ilkafu kafkii maca alcasbi xaal uu casbi miciisa ahaaday naqsun naqsi baa la yidhaahdaa kafka waxaan soo sheegnay inuu yahay xarafka toddobaad ee saakinka ah in la jaro casbigana waxaan soo sheegnay khaamiska mutaxariga ah in la reebo labadaas juska ay ku kulmaan waxaa la yidhaahdaa naqs juskaasna waa manquus tusaale ahaan mufaacalatun laamteeda in la reebo nuunteedana la jaro oo la yidhaahdo mufaacaltu wa haadaa huwa annaqsu wa haada aljuزءu manquusun wallahu aclam